alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslm cla nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaam abuxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah اllah baabun man xalaqa qabla اnaxri aw naxara qabla اramyi wuxuu ku saabsan yahay man xalaqa qofkii xiirta timaha qabla naxri isagoon xoolihii hadyadaa gowricin aw amase naxara gowricii buu la yimid qabla aramyi intuunan dhagaxi tuuranin yowma xajiilakbar ama yowmu naxri maalinta tobnaad ee bisha dilxijo ay tobanka tahay xujaydu acmaasha xajka inta ugu culus bay la imaadaanoo halkaa maalin shaqada la qabanayo waxay u dhigantaa ama ka badan tahay maalmaha kale oo laisku daray laga soo bilaabay carafa markii la taagnaa sagaalaadkii habeenkiina guuro lagu yimid musdelifa subaxdiina laga soo yaasay ama laga soo kallahay musdelifa mina haddii la yimid maalintii tobnaade ciidda ahayd afar shaqoo waaweyn baa taaga ee taalla oo xujayda u taalla afartaasi waa muratab nabigeena sala allahu calayh wasalam ficilkiisii ka turjumayay hadalkii uu yidhi khuduu cannii manaasikakum iga qaata camalka xajka ficilkiisii uu ku fasiray afartaa qodob waxay ahaayeen afar qodob oo murataba ah, tartiibsan saas darteed bay culimmadu leeyihiin in la tartiibiyo oo la kala hormarin weeye inuu qofka cudurdaar ku dhaco ama jahli iyo wax saas oo kale lagu cudur daara mooyeene waa inuu sidaa ay tahay oola yimaado waxa u horreeya ee lala imaanayo waxaa weeye ramyu jamrat alcaqaba in jamrat alcaqaba la tuurto maalintaas subaxdeeda aroortiiba la tuurto qodobka ku xigana waxaa weeyaan waa gowraca xoolihii hadyadaha ee la gowracayey ama mutamatica qofka cumrada hormarsaday ama qaarinka isku daray xaj iyo cumro ama hadiye xaramka uu ugu talagalayba keenay isaguna waa inuu hadyadiisi gowracaa qodobka saddexaadna waa timihii oo la xiirto ama la jarto oo la gaabsado ragga waxaa fiican inay xiirtaan gabdhuhuse ooma bannaana xiirasho wax yar bay ka jarayaan timahooda qiida unmula wax far yar far leeg ama farta xubinteeda leeg timaan intay isku aruuriyaan bay fiin saa uga goynayaan gabdhaha ama laga jarayaa laakiin raggu inuu gaabsado oo qasri sameeyana waa bannaan tahay afdalkana fadliga badanna xalaan soo marray nabigoo saddex jeer u duceeyey dadka timaha xiirtee mulukaysta markay xajka gabagabeeyaan qodobka afaraad waa dawaafka kacbada oo la dawaafo oo intii mino laga soo baxo la imaado masjidulxaraam kacbadii musharafkaeed la dawaafo dawaafkaa dawaafurukni baa la yidhaahdaa waa arkaanta xajka rukni ka mida weeyaan afartaa marka in la tartiibiyo ayaa laga maarmaana ilaa in cudurdaar qofka uu sheegtaba mooyeen oo uu waxsi ka noqdaan culimmada waxay ku soo aruuriyaan ranxad ranxad macnaheeduna waa sidaas aan sheegnayoo ra'du waa ramyu jamrat alcaqaba nuunkana waxaa loola jeedaa u taagan yahay oo u yahay ramsi naxrigii iyo gowricii xaaduna xalqigii iyo tinoxiirashadii da'duna dawaafka ifaadaha afartaaba nabigu maalintaasuu la yimid qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calى maliki can ibni shihaabin can ciisa bn dalxa bn cubaydillaah can cabdilaahi bn camr bn اlcaas qaal waqafa can cabdilaahi bn camr bn caas sahmi radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi saxaabiga jaliilka ibnu saxaabiyin jaliil waqafa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nabigaa istaagay fii xajati alwadaac bimina mina ayuu nabigu istaagay calayhi salaam oo markuu jamratulcaqaba tuuranayay halkaasuu nabiga khudbo iyo waano iyo tawjiih iyo inuu ka jawaabo as'iladii iyo su'aalihii saxaabadu ay weydiinayeen linnaasi liajli nnaasi dadka dartood buu nabigu u istaagay yas'aluunahu iyagoo su'aalo weydiinaya nabigana ka jawaabaya calayhi salaatu wasalaam fa jaa'a rajulu nin baa yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah lam ashcur ma ogeen tartiibka iyo nidaamka si u kala horreeyaanoo faxalaqtu timihii baan xiirtay qabla an anxara intaanan xoolihii hadyadaha gowracin baan mulkaystay faqaala nabiga wuxuu yidhi idbax hadda gowracoo walaa xaraja waxba dembi dishaada ma ahaanin uma jaa'ahu aakharu mid kalea u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah lam ashcur anna ma ogeen kala horraynta fa naxartu gowraci baan horraysiiyey qabla an armiya dhagax tuurkii lagu bilowday la rabay intaana tuuranin baan timahii iyo xoolahii gowracay faqaala qaala nabigu wuxuu yidhi irmi tuur hadda jamratulcaqaba oo walaa xaraja korkaada dembi ma ahaanin waa jahli iyo aqoon la'aan baa ku xumbaartay kol hadday sidaa tahayna macduur weeyaanoo waa loo cudray taysiirkii iyo tashiirkii shareecadeenna nabiga calayhi salaatu wasalaam lala soo diray ee uu yidhi innamaa buitu nabiga alai salam wuxuu yidhi waxaa la ii soo diray ila alxaniifiyati asamxa diinteennaabaa labadaa qodob ka kooban xaniifiyatun fi alcaqiida waalmuctaqad waaltawxiid samxatun fi alaxkaam caqiidadeedana diinteennu waa caqiido toosan oon ogoleen in ilaahay wax qayrkii lala wadaajiyo haba yaraatee oo wax dhexda la mari oo dhexda ku jira ma jirto tawxiid iyo caqiido khaalis ah oo rabbulcaalamiin toos loo gaadhsiinayo weeyaanoo loola qastaayo marka xaniifiya wey xagga axkaamtuse waa samxa weeyaanoo qofka waa loo cudurdaari aqoonla'aanta iyo jahligaas cudurdaarka kale amraad iyo xanuunnada waxaa markaasi uu la imaan waayo waxaa la leeyahay haddana wixii uun tabartaa ah la imo baa laleeyahay irmi walaa xaraj qaala famaa su'ila rasuulullah nabiga calayhi salaam lama weydiinin can shayin wax qudima laga horraysiiyey meeshiisii walaa ukhira shay meeshiisii laga dibdhigayna lama weydiisanin lama weydiinin ilaa qaala wuxuu dhahayay ifcal haddaba samee walaa xaraja wixii dhacayna dembi korkaada ma ahaanin saasuu nabiga calayh salaatu wasalaam dhahay marka taqdiimka afartaasi dawaafkana riwaayo kala imaan doonto intaba waxaa weeyaan ifcal walaa xaraj laakiin ficilkii nabiga iyo qowlkiisii uu yidhi iga khuduu canii manaasikakum iyo tafsiirka labadaasoo laysku daray ay fasirayaan qowluhu tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti intaba waxaa weeyaan sidaasay ku socdaan in nabiga calayh salaam khadawaadkii iyo tallaabadii si u kala horraysiiya hawsha loo wado sidaa weeyaan qofka muslimka ahna waa inuu mar walbaba uu la weydiiyo ahlulcilmiga maantoo kale maxaa la samey maxaa horeeya maxaa labaa maxaa saddexa maxaa afara sidaas weeyaan maalin walbaba shaqo gaaray leedahay howl maalin walba waa inuu qofka uu xifdiyo oo la socdo weeyaan qaala waxadaanii xarmana binu yaxya tujaybi qaala akhbaranii ibnu wahbin cabdullaahi qaala akhbaranaa bnu yuunus can ibni shihab azuhri qaala xadaanii ciisa bnu dalxata ataymi annahu samica cabdallaahi bnu camr bnu caas buu maqloo yaquulu leh waqafa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam baa istaagay calaa raaxilatihi hashiisa isagoo dul saaran fadafiqa naasun dad baa waxay guda galeen yas'aluunahu inay su'aalo weydiinayaanoo fayaquulu lqaa'ilu midbaa wuxuu dhihi minhum ka mida dadkii yaa rasuul allah innii lam akun ashcur ma ogeen anna aramya dhagaxtuurku qabla anaxri gowraca inuu ka horreeyo fa naxartu gowricii baan la imaaday qabla aramyi tuurashada ka hor faqaala rasuulu lahi sal اlah alيh wasalam wuxuu dhahayay farmi tuur hadda jamradii tuur oo walaa xaraja korkaada dhib ma ahaanin qaala wadafiqa aakharu mid kale yaquul wuxuu leeyahay inii la mashcuur ma ogayn ana naxra gowraca xoolaha qabla alxalqi inuu ka horeeyo xiirashada timaha faxalaqtu markaasaan xiirtay anoon qablan aan anxara anoon gowricin fayaquulu nabiga cala sla u inxar gowrac walaa xaraja korkaada dembi ma ahaanine qaala saxaabigu wuxuu leeyahy famaa samictu uma maqal maalintaasi nabiga yus'alu isagoo la weydiinayo yoomaidin can amrin wax mima yansaa almaru qofka waxa uu halmaamo ah wayajhalu ama jahli ama nisyaan iyo halmaan ama jahli iyo aqoon la'aan ay u geysatay min taqdiimi bacdi alumuuri umuurta qaar la hormariyo qabla bacdi barka kale hortood wa ashbahayaa wixii arrimaha lamida lama weydiinin ilaa qaala rasuulu llahi wuxuu dhahayay sala allah alay wasalam ifcaluu sameeya daalika wixii aad ka tagteen walaa xaraja dembina korkiina ma ahaanin saasuu dhahayay nabiga sala allah aleh wasalam marka waa in ummadda fataawada iyo as'ilada markii qofka culummada ah la weydiinaayo xagga tashadudka iyo adeega ma aadaayo isagoon laga tanaasulaynin sharciga oo wixii xaaraamo xaaraannimadeeda aan laga labalabaynaynin oo laga leexanaynin wixii xalaalan xalaalnimadeeda laakiin haddana shareecadu waxyaalaha xeerisay oo ah rafcu iyo rafcu wixii culays ah oo mashaqo ah iyo wixii shareecadu ay rukhas u samaysay oo sida maradkii iyo jahligii iyo nisyaankii iyo halmaankii iyo istikraahi iyo ikraaha qof wax lagu khasbay iyo waxaasoo dhan qawaacid shareecay ku salaysan tahay in la fiiriya waa laga maarmaanoo dadkao dhanba hal xuguna aan la saarin fataawadu waxay ku xidhan tahay ashkhaasta iyo axwaasha iyo amaakinta iyo xaaladda markaa taagan ayay markaa ku kala saabsan tahayoo axkaamta iyada aaqata taqayir bitaqayuri alazmaani waalaxwaali walashkhaas qofkan fatwada la siini way ka duwanaan kartaa qofkaa kale maxaa yeeley kana cudurdaar ma laha cudurdaar buu leeyahay marka waa inuu ixaateeyo muftigu su'aasha qofka weydiinaayo xaaladiisa waa inuu la socdo qaala wuxuu yidhi xadaanaa xasan alxilwaani ibnu caliy qaala xadaanaa yacquub ibn ibraahim ibnu sacd qaala xadaanaa abi ibraahim ibnu sacd bn cabdiraxmaan bn cawfin can saalix ibni kaysaan can ibni shihaab bimili xadiidi yuunus an zuhriy ilaa aakhirihi waxadaanaa cali bnu khashrab akhbarana ciisa can ibni jurayjin qaala samictu ibni shihaab yaqulu xadaanii ciisa bnu طalxata qaala xadaanii cabdullaahi bnu camr bnu caas ana nabiya sala allah alيh wasalam baynama huwa yakhdub nabigoo khudbaynaya yowma naxri maalintii yowmu naxrigaheed khudbadana xajka iyo as'iladiisii uu ka jawaabayo weeyaane oo khudbooyin nabiga calayh salaam dhowra ayaa laga haya ay ka mid tahay tii carafa uu ka khudbeeyey nabiga sala allah alيh wasalam ayaa isagoo khudbaynaya faqaama ilayhi rajul nin baa u istaagay faqaal maa kuntu axsib ooma maloonaynin yaa rasuul allah ana kada waxaa hebela waxaa qabla kada wakada waxaa inuu ka horeeyo uma jaa'a aakharu mid kale ayaa yimid faqaala yaa rasuul allah kuntu axsibu waxaan malaynaayey ana kada qabla kada wakada lihaulaai alaa waa kuwaan soo sheegnay saddexdaa oo ah ramyigii iyo naxrigii iyo xalqigii tuurkii iyo gowricii iyo xiirashadii siday u kala horeeyaan bay su'aalayaan markaasuu nabiguna dhahayay ifcal walaa xaraja samee soo maadan halmaansanayn soo jahliga aqoonla'aan kuguma keenin jahligana waa jahli lagu cudur dadkan waa dad ku cusub islaamka waa dad nabiga calayhi salaam iyo tacaaliimtiisii ku cusub intooda badan in yaroo madiine la joogtay mooyeene ummaddii maka ka soo butaacday iyo acraabtii baadiyaha ka yimid iyo wixii qura qura'ahay oo muxiid ahaa oo dhan maalintaasa ugu horraysa wax xaj ah oo calaa wejhi alislaam qaabka islaamka ku socda nabigana lagaga dayanayo maantaasaa ugu horraysa saas darteed waa loo cudurdaaray وxadثna cبد بن حmaydin qال xadثna محaمد بن بكر xw xadثna سعيid بن يحyى الأmوي qال xadثnii أbي جميعا بن جurayج بhda الإسناaد أma رiواaية بن بكri fakriواaيaة عيسى إلا qwlw لhؤuلاءi ثلاث faإنhu lm ydkr ذلك وأma يحyى الأmوي fفي riwaayadiis wxa ku sugan xalqtu waan xirtay qabla an أnxر naxartu qabla an armi وأشبaه ذلك inta un weeyaan waxa laisku celcelinayo qodobkaa weyn saddexdaa qodob ayib xadaanaahu abu bakr bn abi shayba wasuhayr bnu xarbi qaala abu bakr xadaana ibnu cuyaynata can zuhri can ciisa bni طalxata can cabdilaahi bni camar qaal ata nabiya sala اla alay slam rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi xalaqtu qabla an adbax ninka imaanshihiisa iyo nabiga su'aalaha uu weydiinayo isaguna wuxuu ku salaysan yahay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun qofka hadduunan aqoon lahayn inuu cibaadadiisa mugdi ku wada ma aha iyo malamalo iyo iska aadi dadka iska daba soceen inuu wax caddaystaa la rabaa oo culummada iyo ahlucilmiga qofku wax ku dhaamo mar walbaba uu weyddiiye laasiyaba cibaadadan xajka oo laga yaabo inuuna fursad kaleba qofka helinba hadduu mar ilaahay kuu sahlo markaas inaad ku mintido oo aad isku dayda inaad xajkii nabiga calayh salaatu wasalaam aad waafaqdo ayaa wanaagsan fa qaala xalaqtu waan xiirtay qabla an adbax intaanan gowricin qaala fadbax gowrac walaa xaraja dhib ma laha qaala dabaxtu waan gowraca qabla an armiya dhagax tuurkiiba intaanan bilaabin qaala irmi tuura oo walaa xaraja korkaada dembi ma ahaanine qaala xadaana ibn abi cumara wa wacabdu bnu xumayd can cabdirazaaq can macmar bn raashid can الzuhriy moxamed bihada اlisnaad sanadkaas soo martay ardadii waxaa ismutaabicaynaysa zuhri ibnu shihaab ra'aytu rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan arkay calaa naaqatin asagoo hashiisi saaran hashiisi qaswo aheed biminaa fajaahu rajulu bimacnaa xadiid ibni cuyayna ibnu cuyaynana macmar iyo raggii ka horreeyey ee zuhri ardadiisaa uu mutaabicinaya waxadaanii moxamed bn cabdilaahi bn quhzaan qaala xadaana caliy bn xasan can cabdilaahi bn mubaarakin almarwasi ahbarana moxamed bn abi xafsa can izuhriyi can ciisa bn dalxa can cabdilaahi bn camr bn caas qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleh wasalam baan maqlay waataahu walxaal ataahu rajulun nin yaa u yimid yowma naxri maalintii ciidda ee bisha ay tobanka tahay ee xujayda iyo dadka muslimiintaba xoolahooda ay gowracayaan udxiyo iyo hadiyaba maalintaasay ahayd wahuwa nabigoo wuxuu u yimid waaqifun taagan cinda aljamra jamrat alcaqaba keliya maalintaa la tuurtaaye halkaasuu nabigu taagnaa faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah innii xalaqtu waxaan xiirtay timihii qabla an armiya anoo dhagaxi tuuranin faqaala irmi hadda tuur oo walaa xaraja korkaada dembi ma ahaanin waataahu aakhara faqaala innii dabaxtu qabla an armiya qaala irmi tuura walaa xaraja waataahu aakhar faqaala innii afadtu kanna wuxuu leeyahay dawaaful ifaadihii baa ka qabsaday jamratulcaqababa muuna ku istaagana si u socdayba kacbadii buu aaday innii afadtu dawaafalifaadlihii baan la imaaday ila albeyti kacbadii baan dawaafay qabla an armiya anoon jamratulcaqababa soo tuuranin waana shaqada u horraysae laga bilaabi lahaa markii musdelifo intaad ka timaaddo mana timaado shaqada u horraysa kow waa jamratulcaqaba in la tuurto oo culammadu ay dhaheen taxiyatu mina qaala irmi haddaba intaad ku noqoto jamratulcaqaba maka warkaa tagay oo kacbadiibu tg orod ku noq ama markuu su-aasha weydiina nabigu ugu yimid irmi walaa xaraja haddaba tuura oo korkaana dembi ma ahaanin qaala famaa ra'aytuhu ma arkin su'ila isagoo la weydiiyey rasuulka yowmaydin maalinta can shayin wax ilaa qaala ifcaluu sameeya wixii aad ka tagteen walaa xaraja dhibna ma laha qaala xadaana moxamed bnu xaatimin xadaana bahs ibnu asadin camiy xadaana wahayb bnu khaalidin qaala xadaana cabdullahi bnu daawuus can abi daawuus ibn kaysaan can ibni cabaas cabdulahi bni cabaas ibn cabdilmualib alhaashimi radia allaahu canhuma ana nabiya sala allah aleh wasalam qiila lahu nabiga waxaa lagu yidhi fi dabxi gawrici baa la weydiiyey waalxalqi xiirashadii waalramya iyo dhagaxtuurka saddexdaasii iyo wataqdiimi kala horraysiin iyo wata'khiiri kala dibridid oo arrintaa ayadaa ama nisyaan iyo halmaan ku dhacday ama jahli iyo aqoonlaan ku dhacday baa la su'aalay faqaala nabigu halkaa jawaabu ku wada jawaabay laa xaraja dembi dushiinna ma ahaanina wixii aad ka tagteen haddaba gaara baabun wuxuu ku saabsan yahay istixbaab dawaafihi xaajigu inuu dawaafaa sunno ah alifaada dawaafka la yidhahdo dawaaf alifaadaha yowma naxri maalinta yowma naxriga dawaaf alifaada waa dawaafka dhexda ku jira waxaa ka horreeya dawaaf alquduum binisbati lilqaarini aw ilmufrid marka laga hadlaayo waxaa ka dambayn doona dawaaf alwidaac midka rukniga ee arkaanta xajkaee afartaa ka mida yaa waxaa la dhaha dawaaf lifaada marka wuxuu bilaaban bilow markii laga hadlaayo maalinta naxriga ah ee ciidda muslimiintu ay ciidaysanayaan xujaydu iyagu shaqa culus ba u taalla ciid iyo damaashaad iyo dhar quruxsan iyo arrintaa uma taallo dharkii ay xidheen yooma tarwiya midka ugu sahlan ka kalena uu ka soo qaatayba miiqaadkii ayay qabaan marka waa maalmaha ugu mashquul badan ugu daal badan ugu xanuun badan xaaladooda iyo nadaafadooda iyo dhididka iyo rafaadka haystan uu aad u daran yahay camalkaasi marka maalintaasi markaad soo tuurata saddexdaa la timaado aan hadda soo sheegnay isla maalintaaba in kacbada loo dhaadhaco oo kacbadii lasoo dawaafo dawaafulifaadadii si qofkii uu u noqdo xalaal wax allaale wixii laga xarimay loo diiday xaj dartii uu u xalaaloobo oo taxallulu taari baa la yidhaahdaye uu ola imaana sidaasaa fiican waana ficilkii nabiga sala allahu caleyh wasalam nabiga ficilkiisii baa saa ahaa ayb marka dawaafuhu lifaadu yowma naxri waxaase kuu bannaan dawaafulifaadaha qofka inuu dib u dhigto way u bannaan tahay ilaa ayaamu tashriiq ilaa ayaamu tashriiq dib uu dhigan karaa bele qaarkood waxay dhaheen ilaa nihaayati shahri dilxija shahri dilxija waa ka dambe waa ilaa intaay ka dhammaanayso toban bay maraysaa bisha markaa toban bay maraysaa labaatankaa beri bisha ka hadhay dib iskaga dhigan karaa markuu tegayo waa iska dawaafi karaa bidaliil qowlihi tacaala alxaju ashhuru macluumaat alxaju ashhuru macluumaat haddii ashhuru macluumaadkii xajka aad ku jirto bishii dilxija u dambaysa ayna dhammaanin dawaafkaadii waad ka maarata dibdhigan kartaa afdalkase waxaa weeyaan sidii nabigu u yeelay calayhi salaatu wasalaam isagoo ood og nabiga calayh salaam inuunan taxallulin oo uuna ka xalaaloobin xajkiisii min yowm miiqaadkii uu ka soo bilaabay dilxulayfa madiina sala allahu caleh wasalam camalkii labadii go uu watay si u socday nabiga calayh salaam uu soo dhammeeyey isla markiiba markuu saddexdaas soo sameeyeyba ma istaagine kacbadii buu nabiga yimid dawaafkii dawaafay faadadaha ayuu nabiga la yimid calayhi salaam markaasuu isla markii haddana noqday oo mina dib ugu laabtay qaala xadaanii moxamed bnu raaficin naysaabuuri qaala xadaanaa cabdrazaq bn hamaam asancaani qaala ahbaranaa cubaydulaahi bnu cumar can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam afaada yowma naxri maalintii yowmu naxrigaheeda tobanka bisho ay ahayd isla maalintiiba dawaaful buu nabigu kacbada dawaafay uma rajaca markaasuu noqdayoo fasalla duhura uhurkii wuxuu ku tukaday bimina min ayuu ku tukaday marka maalintaasi nabi uu subaxdeeda musdelifo ka soo dhaqaaqay duhurkii wuxuu ku tukaday mina markuu camalka xajka oo dhan soo gebagabeeyey oo taxallulu aani uu gaaray rasuulka calah salaam xadiid cabdulaahi bni cumar sidaasuu leeyahay inuu nabigu mina ku tukaday laakiin xadiidkii jaabir ee dheeraa wuxuu nabiga calah salaam ku tukaday maka ayuu leeyahay duhurkii labadaaba kan riwaayo middan ibnu cumar radi allaahu canhu iyo midda ibnu cabbaas culammadu waxay ku jamciyaan jamacaana fiican inta la tarjiicin laha lianna tarjiixa wuxuu keenaa tarkul marjuux midka marjuuxa in laga tago marka waxaa imaanaysa ihmaalu bacdi nusuus wa icmaalu lkulli wlaa min alihmaal in dhammaantood la wada camal siiyo nusuusta ayaa ka awlaysaan min ihmaali ilbacdi qaarkood in la ihmaaliyo marjuux weeye la yidhaahdo marka waxaa lagu jamciyaa nabiga calayh salaam markuu dawaafkii kacbada dawaafay duurkii wuxuu ku tukaday maka reer markuu la tukaday nabiga alai slam tujiyey markaasuu haddana isla markiiba soo noqdayoo minuu yimid saxaabadii mina joogtay oo sugaysa ayuu haddana nabiga duhurkii tujiyey salaadda icaada la ydhaahdo salaad mar labaad la soo celiyey marka tii hore nabiga wuxuu tujiyey reer tii labaadna oo saxaabadii maarata uu tujiyeyna waxay ahayd waxay icaado ahayd marka wayna bannaan tahay salaad farada intaad tukanto inaad jamaaco kale haddaad hesho ama imaamadaada loo baahdo aad dad kala tujiso waa bannaan tahay xadiidkii eh, mucaad binu jabal oo nabigu intuu la tukada haddana xaafadiisa uu imaam ka ahaa waad fahamsan tahay ayb qaala naafic wuxuu yidhi fakaana ibnu cumar wuxuu ahaa yufiidu yowma naxri maalinta yowmu naxri ah muuna joogsan jirin markuu camalka dhammeeyo ilaa iyo dawaafka ayuu la imaan jiray uma yarjicu waa noqon jiray fayusallii duhra duhurkii buu bimina ku tukan jiray wayadkuru ana nabiya sala allah alay wasalam facala nabigaana saas sameeyey buu sheegi jiray qaala xadaana suhayl binu xarb xadaana isxaaq binu yuusuf alazraq akhbarana sufyaan can cabdilcaziiz bni rufeyc qaala sa'altu anas bnu maalik baan waxaan weydiiyey qultu ku yidhi akhbirnii iga waran can shayin caqalta waxaad u caqliyaysatay ood garanayso ood weli aad maskaxdaada ku jiro can rasuulilah nabigana aad ka xifdisay calayhi salaam bal ii sheego xajka ku saabsan su'aashaa waa duuduub wuu sii qaadayo wuxuu yidhi ayna salla duhur duhurka nabiga xaggee ku tukaday yowma tarwiya maalinta yowmu tarwiyada ah waa maalinta xajka la bilaabayo ee maka laga soo baxayo mina la aadayo sideed bay bisha maraysaa yowma tarwiya xaggee duhurka ku tukaday nebigu qaala wuxuu yidhi bimina salaaddii subax markuu ku tukaday duhurkiina minuu ku tukaday nabiga calayh salam shan sannadood shan sannadood baa mina lagu tukanaya kadib baa subaxdaas carafa la aadaya qultu waxaani fa ina salla alcasra casrka xaggee ku tukada yowma anafri maalintii geediga yowmu nafrigan waa maalinta laga soo guuro mina oo intaad dhagaxa tuurataba aad maka soo aadayso yaama yowmu nafri la dhahaa yowmu nafri alawalna waa jirtaa oo binisbati lilmutacajil qofka tacajula labiyo tobanka markuu dhagaxa tuurtaba wuu soo dhaqaaqaya duur kadibba ama maahe saddex beri baad dhammaysata iyaduna sidoo kale yowmanufritaani xaggee buu nabiga casar ku tukaday ilan duurkii minuu joogaayoo jamaraadka tuurashadoodaba waxay bilaabanayaan bacda zawaal markii duhur la gaaro kadib marka taa garanayo duhurka minuu joogaaye casar xaggee ku tukaday qaala wuxuu yidhi bilabdax abdax buu ku tukaday abdaxdana waxaa weeyaan badxaana waa la yidhahdaa waa meeshii magacyaha badneed muxasab iyo taxsiib iyo khayf bina kinaana intaba ayadaa la dhahaaye meesha ayada ah oo hadda dhankan casiisiya ku taallo waxaa hadda la yidhahda waxay culimmadu ku sheegaan mawdiculimaara mawdiculimaara meesha imaaratu maka ay imaarat hadda ay degan tahay weeyaan uma qaala wuxuu yihi ifcal maa yafcalu umaraa'uka anas binu maalik radia allaahu canhu wuxuu yidhi sidaasuu nabigu ahaa laakiin madaxdaada raac siday sameeyaan samee buu yidhi ifcal samee maa yafcalu umaraa'uka madaxdaada waxay sameynayaan oo mararka qaar waxaad ku khasban tahay inaad u hoggaansato dadka aad la socoto ee jamaacada ah iyo amiirka jamaacadaasi madaxda u ah inaad ku raacda ku khasbanta oo aad tartiibaadka mararka qaar cariiriga iyo zaxmada darteed yaa mararka qaar waxay keenaysaa in xaaladii ama horumar uu imaado ama dibdhac uu imaado laanna wax tafwiij gawaaridii la raacayay saf baa lagu jiraa jamaaco walba iyo koox walbaba mar buu u imaanayaa jadalkeeda iyo wakhtigeeda imaani wakhtigeeda inaad ku socoto aad ku khasbanta haddii aad yeeli weydana waaba dumi haddii inaad dhuntaan dhici karta oo aad dhibaato badan iyo xajkaada khalkhal uu kaa galo marka saas darteed muaris wuxuu leeyahay madaxda ha khilaafin hogaaminaysa xujayda iyo xajka nabiga calayh salaatu wasalaam qaa'idkii iyo hogaamiya xajku ahaa sidaasuuna ku waday arkaanta iyo waajibaadka looga tegi mahayo qof qaa'idoo kula socda ilaa lidaruura haddii waajibaadka laga hadlo oo dam iyo dhiig iyo waxisgowrac iyo waxbaa hadhow aad ku kabi kartaa laakiin wixii marka ama sunan ah sunnooyin ah ama xaalad uun maaragtay afdalah mararka qaar waxaa weeyaan waxaad ka raacaysaa dadkaadibaad la socon ood raaci oo waxaa ka midaba habeenka la barya mina ee la rabay in salaad subax intii lagu tukado qoraxdan ay soo baxdo nabiga calai slam qoraxda u soo baxday kadib deenna uu carafo aaday xujayda mina waxaa la bilaabay geedi habeennimadiiba geedi baa la bilaabay salaadda subaxba carafaba lagu tukanayaaba carafaa lagu tukan haddaad ka hadhana xaggeed ku hagaaga carafo xaggeed ku hagaagay tana imaanaysa mabiitu minaan marka horeba waajibna ma aheen ruknina ma aheen waa mabiidka hore yani yooma tarwiyada la tegey waajibna ma aheen ruknina ma ahayn waxay ahayd un isku diyaarin carafa la isku diyaarinayo marka haddii ay dadku dhaqaaqaan raac saa weeyaan baabu istixbaabi nuzuuli in la degaa wanaagsan bilmuxasabi meesha muxasab la yidhaahdo yowma nafri maalinta laga soo guuro mina wasalaati bihi in lagu tukado meeshaas ayaa wanaagsan sunna waa sidii ficilkii nabiga calayh salaam laakiin sunnanimadeeda iyo inay sunno tahay mutarjimka baabkan hadda saas istixbaabu ku tilmaamay laakiin nabiga degidda uu degay sababteedii saxaabadaaba isku haysaba ma cibaado iyo nusuq iyo sunnanimay u degay nabigu calayh salaam mise ma meel waxay ahayd ku habboon inuu isku diyaariyo oo markuu guuraayo maka uu ka guuraayo geedigiisa ku habboon bay ahaydoo bixitaanka u sahlan labadaas saxaabadii baaba isku hayaba xadaana maxamed bn mahraan araazi qaala xadaana cabdrazaq bn hamaam asancaani can macmar bn rashid can ayub bn abi tamiim asakhtiyaani can naafic an camr bni cumara ana nabiya sala allah alay wasalam ababakr wa cumar kaanuu yanziluuna abdax abdax bay degi jireen muxasabkii weeyaane qaala xadaanii moxamed bnu xaatim bn maymuun qaala xadaana ruux bnu cubaada qaala xadaana sakhr bnu juwayri can naafic ana bna cumara kaana yara taxsiib wuxuu ibnu cumar arki jiray taxsiibka yacni nuzuulu muxasab muxasab meeshaa la yidhahdo abdaxan hadda soo maraysay waa isku mide sunnatan inay sunno tahay buu arki jiray cabdullahi bnu cumar wa kaana yusallii wuxuu tukan jiray aduhra duhurka yooma nafri maalintaasi la soo guuraayo duhurkii markuu dhagaxa tuurtaba wuxuu imaan jiray bilxasba meesha xasba layihahdo waa taxsiibkii muxasabkii abdaxi iyo muxasab iyo khiif binu kinaana nabiga calay slam markii uu maka soo galay hore ee uu madiine ka yimid diiduwan buu degay markii dambe uu mine ka soo baxaayey ee uu maka intuu soo noqday uu rabay inuu ka guurana muxasab buu degay sala allah alay wasalam qaala naafic baa wuxuu yidhi qad xasaba rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa muxasab degay waalkhulafaa'u bacdah khulafadii ka dambaysana halkaasay degi jireen waxay u arkaan markaa ibnu cumar iyo ardadiisuba inay sunno tahay meeshaa in lagu hakado oo la dego marka laga imaado meesha la yidhaahdaa mina laakiin hadda way adag tahay dadkao dhan meesha inay degaan meeshii muxasabteedna dee meel degaana oo sakana oo dad degan yihiinoo camiran bayba hadda noqotaye meel bannaan oho la dego oo tog maro oo ayay ahaan jirtay awal arrimihii marka hadda khalqigii baa farabatay qal xadaana abubakr bn abi shaybata wa abu kurayb qaala xadaana cabdulahi bnu numayr xadaana hishaam can abi can caaisha qaalat nuzuulu abdax abdax meeshaa la yihahda muxasab weeyaane in la dego laysa bisunnatin sunna ma aha caaisha tariti sunna ma aha ibnu cabbaasna waa ku raacay inamaa nazalahu nab waxaa degay rasuulullaahi rasuulka calayh salaam wuxuu u degay muxasab liannahu meeshaasi kaana wuxuu ahaa asmaxa meel u sahlan likhuruujihi ka idaa kharaja markuu baxayo markuu baxaayo meel bixitaanka ku haboon oo intuu xaggaa soo maro oo dhinacan kale soo maro dii duwan hadduu maro kacbadii iyo xaramkiiba dh markaasi yar laabad bay ku tahay laakiin markuu muxasab joogaba inuu waddadaa ku baxo nabiga madiina jidkeedii ayaa u sahlanayd sala allahu calayh waalih wasalam saasuu nabiga meesha ugu degay bay caaisho leedahay waa fahamkii saxaabada waxaa iskhilaafay ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaana waxaa weeyaan qowlku waa sariix laakiin ficilku ixtimaalaad baa gala sidaa darteed qowlka iyo ficilka qowlka xoog badan ficilka nabiga calayh salaam yaxtamil kada wa yaxtamil kada khusuusiya ma ahee inuu nabiga u degay calayhi salaatu wasalaam ka umuur dabiiciyo caadi ahaan u degay inuu maahe sunna iyo istixbaab uu yahay in acmaasha nusuka xajka uu ka mid yahay intaba ixtimaal baa geli kara caasho waxay leedahay iyadoo ay rajaxday nabiga wuxuu u degay xaj waa soo dhammeeyey acmaasha xajka way gabagabowday inuu halkaa nabiga ku hakado yar dego kii habeennimadii intuu yimid kacbadii dawaafay sal la alay wasalam dawaafu wudaaci kasii safray sala allah aleh wasalam saasay caaisha qabtaa waxadaaniihi <clears throat> abu bakr bn abi shayba qaal xadaana xafs bnu qiyaadxa waxadaaniihi abu rabiic zahraani qaal xadaana xamaad can ibnu zayd xa waxadaanaahu abu kamil jaxdari qaal xadaana yaziid bnu zureyc qaala xadaana xabiib اlmucalim kulhm can hishaam bihada isnaadi mila qaala xadaana cabd bn xumayd qaala ahbarana cabdrazaq bn hamaam asancaani qaala ahbarana macmar bn raaj an zuhri can salim an abaa bakr wacumar wa ibna cumara kaanuu yanziluun waxay degi jireen abdax bay degi jireen alabdax oo sunnay u arki jireen qaala zuhriyu wa akhbaranii curwa wuxuu iga warramay can caaisha annaha caaishana lam takun inaynan ahayn tafcalu dalika sidaa mayna yeeli jirin ayadu wa qaalad waxay dhihi jirtay inamaa nazalahu rasuulu اllah sala اllah alay slam muxasab wuxuu nabigu u degay liannahu kaana manzilan meel buu ahaa asmaxa u sahlan likhuruujihi bixitaankiisii ku habbooneed u sahlanayd qaala xadaana abubakr bn abi shayba waisxaaq bn ibraahim wabn abi cumara waaxmed bnu cabdah walafdu liabi bakr xaddaana sufyaan bn cuyayna can camr can caطa can ibni cabaasin qaal cabdulahi bn cabaasna waa kan caaisha u xoojinaya layse taxsiibu bishay taxsiib iyo muxasab meeshaa layidhahda in la dego waxba ma aha inamaa huwa manzilu waa un boos iyo meel nasalahu rasuululahi nabiga uu degay degiddaa uu degayna lilcibaadati wanusuk ooma degin ee waxuu ahaa uun meel ku habboonoo ku toosan imaashihii uu ka yimid mina iyo bixidda dambe uu madiine u baxaayo boos ku habboon iyo degin ku habboon buu ahaa qaala xadaana qutayba bnu saciidin abubakr bn abi shayba wazuhayr bn xarbi jamiican can ibni cuyaanata qaala zuhayr xadaana sufyaan bn cuyaanata can saalix bn kaysaan can sulaymaan bn yasaarin qaala qaala abu raafic lam yamurnii rasuulu ullah nabiga ima amrin buu leeyahay riwaayadan abu raaficna waxay xoojinaysaa riwaayatu caaisha wa ibnu cabaas degidda nabiga uu abdax degay ee teendhadiisa loogu dhisay amar asaga ka soo fulay mamay ahaynba nabiga ima amrin an anzila alabdax inaan abdax dego xiina kharaja min mina markuu nabigu mina ka yimid nafrigii iyo maalintii saddexiyo tobnaad markay uu dhagax soo tuurtay oo uu meeshaa degaayay nabiga ima amrin walaakinii jiitu anaa imaaday buu leehay aburaafic oo mawlihii rasuulka ah oo khaadim u ah anaa imaadayoo fadarabtu fiihi qubba anaa teendhadiisa meeshaa ugu dhisay meel ku habboon nabigana waa degay calayh salaam fa nabigaa yimid fanazla waa degay qaala abubakr fii riwaayati saalixin qaala samictu sulaymaan binu yasaar wa riwaayati qutayba qaal can abi raafic wa kaana calaa haqili nabiy ninkaa la yidhaha aburaafic wuxuu ahaa calaa aqali nabiy nabiga culayskiisa alaabtiisii iyo joondadiisii howlahaasuu mas-uulka ah oo waday marka hadba meeshii uu ku habboon buu nabigu u dejinayay marka carafa uu sii socdayba waa kii nabiga calayh salaam ugu xidhay teendhada namira waa kii ugu xidhay qaala xadaanii xarmana binu yaxya qaala akhbaranaa ibnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can bn shihaab can abi salaam bin cabdiraxmaan binu cawf can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allah caleh wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi nanzilu qadan berri waxaan degaynaa buu yidhi nabiga calayh salaam adankaas ma fatxumaka marka la furtayba ma xajka markuu nabigu xajatulwadaac xajkii uu soo dhammeeyeyba meeshan ayada ah nanzilu qadan berri waxaan degaynaa in allah labada way dhacda laba riwaayaba in sha allahu hadduu ilah yidhahdo waxaan degaynaa berri isagoo oo ku camalfalaya qowluhu tacaala walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hada ila an yashaa allah berri baan waxaa samayn ha dhihin buu ilaha yidhi subxana wa tacaala adoon in sha allahu dhihin tii buu ku camalfalaya rasuulku wuxuu yidhi nanzilu qadan berri waxaan degaynaa in sha allahu hadduu alla yidhaahdo bikhayfi bani kinaana meeshaa la yidhahdo khayfu bani kinaana la yidhaahdo khayfkuna waa meel munxadira oo buurta salkeeda ah halkaa iyadaa ah daacad ahaan weeyaan tog iyo waxbaa kusoo yar kasoo ku yaalla muxasabna waa la dhahaa xasbaadana waa quruuraxa iyo muxuu ahaa bacaadka togaga ayaa xasbaa la yidhaahdaa marka waa meel magacyo badan halkaasaan degaynaa xayu meeshii baan degaynaa taqaasamuu gaaladu ay isku dhaarsadeen calal kufri gaalnimada markuu nabiga soo baxay calayh salaam bicadii maka laga soo saaray oo dacwadii jahriyadeeda uu la jahray waa kii la dhibay rasuulka calayh salaam dhibkii wuxuu gaaray wuxuu socdaba in nabiga calayh salaam intii ay gaaladu maahdaan ay dhahaan ugu soo wareejiya aan dille abu aalib oo adeerkiia waa kii diiday abu aalib wuxuu iskugu yeeday qoomkiisii banu haashim iyo wixii kaleoo raaci karo banulmualibna waa waafaqeen inaan nabiga alay salaam in la difaaco wiilka ayla difaacayaan loo dhiibin carabtii iyo qurayshti kale way ku waafaqeen marka baa marka waxay sameeyeen carabti inteedii kale oo hadday noqoto afartii ee reer nuufal ahaa laba uun cabdimualib iyo waxaan ujeedaa banimualib iyo haashim mooyeene cabdishamsi iyo cabdinowfal ayagu waxay aadeen xaggaa kale qurayshta kale raaceen oo muqaadacadii iyo xisaarkii iyo go'doomintii ayay qayb ka ahaayeen oo ku darmadeen markaasaa waxay iskugu yimaadeen meeshan banu khayf binu kinaana iskugu yimaadeen waxaa heshiis lagu galay inaan nimankan banu haashim iyo banuumualib a waxba laga gadanin gabdhaha laga guursanin lalala hadlinba juuqaan loo dhihin markaasaa aad iyo aad culays daran baa qabsaday culays daran warqad bay marka qoreen heshiiskii ku qoreen warqaddii ay qoreen kacbada ku dhejiyeen kacbada ayay ku dhejiyeen waa warqad jaa'ira ah oo daalimo ah oo la dulminaayo dad aan waxba galabsanin waxaa maaragtay keliya ahee lagu haystana ay tahay ilaahay keligii ha la caabudo ha la waxido asnaamtan iyo geedahan qorateen waxba ma keeni karaan dhib iyo dheeftoona arrintaasaa lagu haystaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii difaacayana waxaa leeyihi qorya qiiqiis waa lasa tuuraayo cunaqabateyntii bay ku wada rideen warqadday meesha ku dhajiyeen muddo kadib warqadda ayada ahayd warqaddii waxaa u timid aaalarada waxa la yidhahda alarada bahalkan la yidhaahdo aboorka aboor baa galay wixii magac ilaahay waxbay qorqori jireen magaca ilahay way sheegi jireen bismika allahuma iyo waxbay dhihi jireene magacyihii ilaahay ee ku jiray meesha waa ka leexday ma cunin aboorkii wixii kale oo dulmi ahaa iyo qodobadii jawrka ahaa ee dulmiga ahaana aboorkii ewer buu ka dhigay waa cunay nabiga calayh salaam baa loo waxyooday jibriil baa u waxyooda u keenay adeerkii abu aalib buu u sheegay wuxuu warqaddii waa eber baashaa meel bay geliyeen kacbada ku xidheen bay meel ku qariyeen wax arki kara ma laha marka wuxuu yidhi baashaasaa xuntay abu daalibna wuxuu u sheegay gaaladibuu u sheegay haddii sidii la fiiriyeyba waaba sidiiba warqaddii waxba makuma qorro wixii shuruud iyo ballan iyo heshiis iyo waxi o dhanba eber baashaasaa xuntay magacii ilahay basaha meesha ku dhegan fi nihaaya dad baa odayaal ah ayaa yidhi sidan macquul ma aha gardarro weeyaan khalad weeye waxaan samaynay aan ka noqonna arrinta iyada waa ka noqdeen markii dambe oo ka soo laabteen marka waxaa weeyaan meeshaasi heshiiskaa xun lagu galay ee diinta iyo ehelkiisa iyo wixii u gargaarayba lagu dhibaateeyey yaa ilaahay wuxuu qadaray sanadkii sideedaad nabiga calayh salaam markuu maka ka hajiray madiina sanadkii sideedaad kadib waa kii nabiga calayh salaam sanadkaasi soo qalay maka gacanta muslimiinta maka ay soo gashay halkii buu nabigu degay calayhi salaam shukran lilaah isagoo ilahay ku shukrinaayo meeshii mar muslimiinta lagu liidi jiray lagu xaqiri jiray in maanta calankii muslimiinta uu ka babanayo cizi iyo nasri iyo tamkiin iyo guul iyo gobonnimo maanta ay ka muuqato tanuu nabiga calayh salaam muujinaya ilahayna ugu shukrinaya sala allahu alayh waaalih wasalam ayib ilahay baa ugu shukriye subxaanah xayu taqaasamuu cala alkufri waa saas xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana alwaliid bnu muslim qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaanii zuhriy xadaanii abu salama qaala xadaana abu hurayra qaal qaala lanaa rasuulullah nabiga alay slam baa wuxuu nugu yihi wanaxnu bimina annagoo mino joogna naxnu naaziluuna qadan bikhayf bani kinaana markii fatxu makana waaye markii dambe ee maka xajka uu ka imaanaya minana halkaasaan degaynaabiyo xayu taqaasamuu cala alkufri meeshii ay gaaladu isku dhaarsadeen gaalnimada iyo inay xoojiyaan wax allaalo wixii diida muxamed calayhi salaatu wasalaam nabigeenna iyo saxaabadiisii iyo in gacanta lagu dhigana aan isla tuuraaliyay wadaalika ina qurayshan quraysh iyo wa bani kinaanata labadaa qabiil taxaalafad waxay isku dhaarsatay calaa bani haashim wa bani lmualib ayay isku dhaarsadeen inay go'doomiyaan anlaa yunaakixuum inayna waxba ka guursanin walaa yubaayicuuhum waxba ayna ka gadanin xataa yuslimuu ilaa ay ka soo dhiibaan ilayhim rasuulallaahi sala alla alay wasalam yacni bidalika almuxasab meeshaana muxasab baa la dhahaa marka waxaa weeye min qadiimi zamaani wa xadiifihi gaaladu waa isku dhaqan weeyaan marka ninkaa inoo soo dhiiba haddii kale cunaqabateen baa ina saaraynaa deen hadhow deen ninkii asaga ahaa oo la ogyahay in haddii la dhiibo la dilaayo la dhiibo arrintaa ayadaa wax jira ahayd gaalada iyo wixii raacsan oo aan alle iyo islaamnimo midna aan xeerinaynin cadaalad iyo muxuu aha xaqna aan fiirinaynin dulmiga iyo gardarradana u sahlan tahay inay waxaas ka sameeyaan weligeed way jiri jirtay laakiin nimanka ayaga ahaa caaqibadii ciribta mu'miniinta yeelatay goobtiina waxay noqotay goob muslimiinta ay haystaan makal mukaraman waxay noqotay caasimat almuslimiina almuqadasa ilaa qiyaama saaca xataa dib damba maka lama qaban doona gaalana ma soo geli doonaan bidaliili qowlihi sala allah alay wasalam laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya mar damba maka laga tegi maayo wuu nabiga alai salaam yidhi waa bishaaro cadiima wey in wax kasta oo muslimiintu caliili iyo culays galaan aan maka la isticmaalsanaynin la qabsanaynin waana u suuroobi waayeen in xataa xilliga isticmaalka ay soo galaan gaalada waa u suuroobi weyde waxaa la yidhaahdaa doomahoodii dagaalka waxay soo gaareen jidda markaasuu ilaahay dabeel ku sii daayey subxaana wa tacaala isticmaalka waxaddaanii zuhayr bnu xarbi qaal xaddaana shabaaba xaddaana warqa can abi zina can nacrad can abi hurayra can nabi sal slam qaal manziluna meeshaan degi doonno in sha allah idaa fataxa allahu hadduu ilahay noo furo maka tanna waa fatxu maka soo maaratid alkhayfu baan degi doonaa xayta taqaasamu cala alkufri meeshii ay gaaladu gaalnimada isku dhaarsadeen baabu wujuubi lmabiiti bimina layaali ayaama tashriiq tanna waxaa weeyaan haddii tobankii maalinta tobnaad ay dhammaatay saddex beri baa bilaaban haddana ayaamu tashriiq baa la dhahaa waa maalmaha xoolaha iyo hadiyada iyo gowraca ay soconayaan ay furan yihiin saddexdaa maalmood baa mina la joogi xajkii waa la dhammeeyey laakiin waxaa dhiman waajibaadkii wax ka dhiman yahay waajibaadkii waxaa ka dhiman mabiitu mina ramyu ljimaal aaaa dawaafu lwadaac intaasaa ka dhiman marka mabiitu mina waa waajib layaali ayaamu tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa habeenadoodaa la baryi inta badan inaad baridaa la rabaa inta badan habeenka waa inaad mino barido ood joogto oo qofka hadduu maka xoog ku soo yardaaho ugu dambayn waa inuu mino u soo hoydo ama ma ahe mino intuu xoogow baryo aakhiruleelka uu ka tago waa u jirtaa watarkhiisu waxaa la rugseeyey fii tarkihi in laga tago mino oon la baryin liahli istiqaaya dadka xujayda waraaminaya xajka iyo acmaashiisa weligeedba dad khidmeeyaa jiri jiray dadka ayagaa markaa waxaa laga kor yeelay waajibkii inaa mino ay baryaana waa laga kor yeelay dadka waraaminaya xujayda ee khidmada xujayda u taagan ee cuntada qaybin ee raashinka qaybin ee biyaha qaybin ee zamzamka ka shaqayni dadka ayagaa ahlu siqaaya waxaa kaloo loo ogolaaday ahlu ricaaya dadkii gaadiidkii ay ku imaadeen xujayda ee geelaha in mina ma taagnaan karaan ma tuuraan karaan waa in la fogeeyo dooxooyinka iyo meelaha lasoo daajiyo kuwaana ayagana waa laga rugseeyey intay maalin tuurtaan bay maalinta kalena laba jee iyo labalaab tuuranayaan waa iska tegayaan ayagana waa laga koryeelay labadaa haddii laga koryeelay xilligii nabiga khidmadii jirtay ahaa hadda waxaa ku soo biiray rijaalulamni baa ku soo biiray ciidamada ammaanka iyo nabadgelyada iyo nidaamka iyo muruurka iyo waddooyinka kala hagaya iscaafka iyo dhakhaatiirta ambalaasta iyo la kala ordaya caawa iyo habeenii maalinba aan saaxanayni baa ka mida ah. ayaguna dadka ayagae shaqada u taagan habeenii maalinba ayaguna kuwaasay yay ka mid yihiin oo caafimaadka iyo howlahaasi ka shaqaynaya naqliga iyo baabuurta kuwa wada ee dadka kale u kala waxaynaya ayagana waa ka mid dadkaasoo dhan waxay soo galayaan ka ahli siqaayati waricaaya warucaat ayay la mid yihiin qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qala xadaana ibnu numayr wa abu usama qaala xadaana cubaydullahi can naafic can ibni cumar xa xadaana ibnu numayr walafdu la xadaana abi xadaana cubaydullahi qaal xadaanii naafic can ibni cumar ana alcabaas ibni cabdilmualib istaadana rasuula allah nabigu idan weydiistay calayhi salaam an yabiita bimakata inuu maka iska joogo oo mina una baryin layaaliya mina habeenada mina xujayda ay baryayaan sababtu waa maxay min ajli siqaayati cabaas wuxuu u xil saaraa waraabinta xujayda zamzamka iyo casiiraat biyihii zamzam oo lagu daray timir iyo cinab oo la macaaneeyey ayaa ninkii imaadoo soo dhaco xujaya baa la siinayay faadina lahu nabigu waa u idmay calayhi salaatu wasalaam waa u oggolaaday khidmada caamka ee uu wado darteed yaa waxaa laga kor yeelay waajibkii ahaa mina inuu baryo qaala waxaddaanaahu isxaaq bin ibraahim alxandali ahbaranaa ciisa bna yunis xaa waxaddaanii moxamed bnu xaatim wacabdi bnu xumayd jamiican can moxamed bnu bakrin ahbaranaa ibnu jurayj kilaahuma can cubaydillahi bni cumar bihada isnaadi mila baabu fadli qiyaami bisiqaaya xujayda oo la waraabiyo fadliga ku jira wa hanaa calaa ahliha dadka shaqadaa wada in la ammaano khidmat lxujaaj oo sharaf badan ah in lagu ammaano dadka khidmada xujayda u taagan ee u khidminaya lannahu shaqo culus culus baa meesha ka socota dhowr malyan baa hadda iskugu tagta ilaahay koroonaha hanaga koryeelo oo xajkii ilahay ha noo soo celiya isagoo sidiisii iyo wanaaggiisii iyo ka fiicanba ilahay ha noo soo celiya subxaana nacam haddadan hee maxamed bin unhala ah? hadda sooma soo wado waayo aniga baabba iga horeeye idinkiina ima qoran laakiin intan yar buu baabaystay halkaa xadiis buu baab yar u samaystay been qowsayn buu geliyey marka idinkiina ima qoran soo ma aaya fadlu اlqiyaami bisiqaaya wahanaa cala ahliha waistixbaabi shurbi in laga cabo minhaa biyahaasi zamzamka ahe dadka siqaayada her siqaayada waraabinayaan in laga cabo waxadaanii moxamed bnu minhaan adariir qaala xadaana yaziid bnu zuray qaal xadaana xumayd طawiil can bakr bn cabdilaahi اlmusani qaal kuntu jaalisan waxaan fadhiyey maca bni cabaas cabdulaahi bnu cabaas baan la fadhiyay cinda alkacba kacbada agteeda faataahu acraabiyun nin reer baadiyaa yimid oo dadkii xujaydaa ka mida faqaala wuxuu yidhi maa baali maxaa igu dhacay araa an arko bani cammikum ibnu cabaasow ilma adeerta banu haashim haddaad tihiin yasquuna alcasala afan maali araa yani ma kale idinkan banu haashima mooyeene ama banu cabaas reer cabaasa mooyaane kuwii kale ee ma adeertiinahaa maa li araa aan arko bani cammikum yasquuna alcasala wallaban xujayda waxay waraabinayaan malab iyo caano wa antum idinkuna tasquuna nabiid nabiid baad la hortaagantihiin iyo juus iyo sharaabka casiirka ah oo biyo iyo cinab laisku daray iyo tanaad dadka waraabinaysaan dadkuna malab iyo caanay waraabinayaan xujayda a min xaajatin ma tabartaa ina dhigtay halkaas oo bikum xaggiina ku sugan baa baahi miya am min buklin mise waa bakhaylnimo maxaa inugu xumbaaray matabarta halkaa idhan dhigta inaad biyaha siisaan iyo muxuuha intan yaree casiirkaa ah, mise bakhaylnimaa inagu xumbaartay faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi alxamdu lilaah ilahay baa mahad iskale maa binaa min xaaja xaaja nama hayso walaa buklin bakhaylnimona way naga fog tahay qadima nabiyu sababtuusa waxaa weeye nabigaa nagu ogaa wuxuu nabiga noogu duceeyey nagu ammaanay umbaan haysanaynaa qadima nabiyu sal slam calaa raaxilati asoo hashiisa saaran buu nabigu yimid wa khalfahu usaama usaamana la saaran yahay fastasqaa waraabin buu dalbayo annagu intuu noogu yimid ceelkii zamzam buu yidhi waraabiya faataynaahu biinaa'in weel baan u keennay min nabiidin fasharib weel nabiid oo biyihii zamzam iyo xoogow cinab iyo timir iyo wax isku qooyey ayaan u keennay waa cabbay wasaqaa fadala hambadiisii wuxuu siiye usaama oo la wanaajiseen wa ajmaltum waad qurxiseen kadaa sidaas fasnacuu weligiin sameeya marka kadaa fasnacuudii baa nugu xumbaaraysa falaa nuriidu dooni mayno takhyiiru maa amara bihi rasuulu ullah nabiga wuxuuna amray inaan bedello ma doonayna buu yidhi radia allahu canhu wa ardaa baabun fi sadaqati biluxuumi alhadi hadyada hilibkeeda in la sadaqaysto wa juluudihaa maqaarkeeda iyo haraggeeda wa jilaalihaa iyo rarkeeda wixii neefkan hadyadee la gowracayo hadduu raraa oo xoogo qobtal iyo firaash iyo mwaxuu ahaa iyo wax saara waxyaalaha looga dhiga neefka culayska iyo kuleelka iyo wax laga reebo ayaa jilaal la dhahaa ajilla iyo maqaarkii markii neefka la gowrac laga bixiyey iyo hilibkii intaba waa la sadaqaysanaya intaba waa la sadaqaysan waxaase u bannaan qofka asaga hadyada gowracay inuu wax ka cuno waa u bannaanta hadyadiisi uu gowracay waxaan soo marray nabiga calayh salaam xadiidkii dheeraaye jaabir bn cabdillaah in boqolkii neefka geelahaa ee la gowracay uu yidhi mid walbaba cad hiliba ka soo gooya deena hal dhar intii lagu riday dhacaankii iyo maraqii buu nabiga kabaday calayhi salaatu wasalaam hilibkiina waxbuu ka cunay nabiga sala allah aleh wasalam ay ku bannaantahay qaala xaddaana yaxya bnu yaxya ahbarana abu khaysama can cabdilkariim can mujaahidin can cabdiraxmaan bin abi leyla can caliy bin abi aalib qaal amaranii rasuululahi sala allah alay waslam wuxuu amray an aquma calaa budnihi inaan u qumo geeli hadyadahaa ee nabiga calayh salaam u wadow boqol ah wa an atasaddaqa bilaxmiha hilibkeeda inaan sadaqeeyo dadka u qaybiyo wa juluudiha maqaarkeeda iyo wa ajillatiha wixii rar ahaayo dusha ka saaraa waa ii hilaya wa allaa ucdiya inaana siinin buu nabigu amray aljazaara midka jazaarka ee neefka hilibka kala googoynaya ee maqaarka ka bixinaya minhaa hilibkaasi inaan waxba ka siinin ninka gowracaya neefka gawracii hore nabigaa gowracay iyo cali saddex iyo lixda nabigaa gowracay inta kalena cali baa gowracay waa gowracii xalaalaynta hore ee muxuu ahaa naxriga ahaa laakiin maqaarkii iyo haragoo laga bixiyo iyo hilibkii neefkii la kala googooyo iyo isagoo la qaybiyo waxaas shaqo kale u baahan tahay jazaarkaa u qumaaya ujro la siin mahayo yani ujro looga dhigi mahayo hilibkaasi ujro looga dhigi mahayo hilibka asaga la dhigi mahayo haa sida dadka qaar baa iska yeelaan caadiga iska ah. neefkan gowracoo caloosha iyo maqaarka iyo mindhicirka qaado inta kalena annaga ujro saaha kugu noqoto saas haddee udxiyo tahay udxiyada xoolaha udxiyadan gowracna ma banaana hadyaduna waa sidaas waa cibaado cibaadana lama gato shaygan waa qurbo waa ilaahay baa lagu dhowaanayaa shay ka mida inuu muqaabil noqdo wax kale la qaabiliyo oo uu noqdo ciwad lama ogolo ma bannaana ujrada marka waa inay ka baxsanaataa qofka jazaarka waad siin kartaa sadaqadan dadka cuntada la siin buu ka mid noqon karaa waad siin kartaa laakiin shaqadiisii inaad u siisay hiribkan ma bannaana wa an laa uxdi minha qaala naxnu annaga buu nabigu yidhi annaga nucdiihi ujradiisa siinayna bicindinaa tanada ujradiisa way ka baxsantahay annagaa siinayna laakiin hilibkan waxaa weeyaan waa hilib qurbaana waa wax ilaahay loogu dhowaanayo waa cibaado in marka xoolo iyo wax kala qalasho ilan ujray noqotay oo beec bay soo gashaye taasna ma bannaana udxiyadana sidoo kale wey udxiyadana saasoo kale weeyaanoo neefkii udxiyadaha ma dhihi kartid neefkan ii gowra maxaad isiini madax iyo miinjaha iyo madax iyo caloosh iyo waxaanaad udxiyada waa saas ujradeeda gaar ha haato hawshan kale hadda ogu dar ugu dar waxadaanaa abubakr bin abi sheeb wacamru naaqib wasuhayr binu xarb qaaluu waxay dhaheen xadaana ibnu cuyayna can cabdilkariim aljazari bhada isnaadi milo qala xadaana isxaaq bn ibrahim abarana sufyaan waqala isxaq bn ibrahim abarana mucaad bn hisham abaranii abi kilaahuma can ibni abi najiixin can mujaahid bni jabri can ibni abi leyla cabdiraxmaan can caliy bn abi aalib can inabiy sala allah aleh wasalam walaysa fi xadiiayhima ajru ljaaziri qofka jaazirka hilibka googoynaya ama maqaarka bixinaya ujradiisi riwaayadan looma sheegay labadan ay isu mutaabaceeyeen qaala waxadaanii moxamed bn xaatim bn maymuun wmoxamed bn marzuuq wacabd bn xumaydin qaala cabdun abarana waqaala aakharaan xadaana moxamed bn bakrin qaala akhbarana ibnu jurayjin akhbarani xasan bn muslim ana mujaahidan akhbarahu ana cabdaraxmaan bn abi leyla ahbarah ana caliya bn abi aalib ahbarah ana nabiy allahi sala allah alay wasalam amarahu cali buu amray an yaquuma inuu u istaago calaa budnihi geela hadyada ah iyo shu'uuntooda qaybintii iyo maarayntii jawaasu tawkiil wey wakaalada wakaalada way bannaan tahay inaad qof wakaalato wa amarahu wuxuu amray an yaqsiba inuu qaybiyo budnahu geela hadyada ah kullahaa dhammaanba luxuumaha hilibkeeda wa juluudaha maqaarkeeda wa jilaalaha iyo wixii oo saararkaha ah fi masaakiin in loo qaybiyo masaakiinta xaramka walaa yucdiya inuuna siinin fii jasaaratiha neefkaasi googoyntiisa minhaa shay an waxba aan laga siinin qofka ujraahaan aan loo siinin waxadaanii maxamed binu xaatim qaala xadana mxamed bnu bakrin abarana ibnu jurayjan qaala abarana cabdulkarim bnu malik اljazri ana mujaahid ibnu jabrin ahbarahu ana cabdiraxmaan bin abi layla ahbara ana caliy bn abi aalibin radi allahu canhu ahbarah ana nabi sal slam amaro bmili mutaabacawn baabu اlishtiraak waxaa lagu wadaagi karaa oo shirka lagu noqon karaa fi lhadyi hadyadii neef geelah intaasoo qof baa isla gowracan karta udxiyadana sidoo kale wey waijzaa baqara haddii oo dhan hala shirkoobo meeqaa neefkii loodaha ama geelaha ku filan halkii baqarati neefka looda wuxuu ka ansaxaya oo ka gudaayo hadiye u noqon karaa iyo walbadanati neef geela kullu minhumaa labadaba casabca toddoba qof baa neef geela kuwada hadiyaysankuwada gowracan karta hadiyadii iyo udxiyadii way bannaan tahay waxay la ogyahay geel iyo lo inaan isku hilib ahayn oo geelu ka hilib badan yahay laakiin shareecadu ma kala qaadeen fii hada albaab meesha marka la joogo xaddaana qutayba binu saciidin qaala xaddaana maalik xadana yaxya bnu yaxya walafdu lah qaala qara'tu cala maalik can abi zubayr can jaabir bni cabdillaah qaala jaabir wuxuu yidhi naxarna waxaan gowracnay maca rasuuli illaah nabiga calayh salaam annagoo la soconna caama alxudaybiya sanadkii xudaybiya xudaybiyada waa sanadkii lixaada hijrada waa kii maka nabiga calayh salam cumro u yimid kadibna la celiyey oo la yidhi meeshaan ma soo dhaafi kartid halkii bay ku taxalluleen timihi ku xirteen xoorihii ku gowraceen marka albadana neef geela waxay ku gowracdeen can sabca toddobadii qofba walbaqara neefkii lo-ana can sabca toddoba qof saasaa loo shirkoobay intii heli kartay wey oo dhowr iyo muxuu ahaa ilaa afar boqol iyo sagaashan meelahaasay ahaayeen waad arki doonnaa sabciina badana toddobaatan neef oo geela oo toddobaatan neef oo halkii neefa halkii neefa toddoba qof ay ku shirkoobayaan ilaa afar boqol iyo sagaashan meelahaasay gaarhayaan saxaabadu marka kun iyo afar boqol bay ahaayeen xudaybiya marka waxaad garanaysaa intooda badan waxba mayna goowicin maba heli karaanba maba heli karaan intii heshayna shirkad bay ku noqdeenoo halkii neefba toddoba iskugu tagtay qala xadana yaxya bnu yaxya abarana bukhaysam can abi zubayr can jaabir xa xadana axmed bnu yunus xadana zuhayr bn xarb xadana abu zubayr can jaabir bni cabdilaahi qaal kharajna maca rasuuli illaah nabiga ma ciisaan baxnay calayhi salaam muhiliina bilxaji anagoo xaj xarman faamaranaa wuxuu amray rasuululahi sala la alay slam wuxuuna amray an nashtarika fi libil inaan neefkii geelaha iyo walbaqari neefkii loodahaa ku shirkowno kullu sabcatin toddobadii qofba mina nagamida fii badanati neef geela ayay isla gowracanayaan waxadaanii maxamed bnu xaatim qaal xadana wakic bnu jaraax qal xadana cazra ibnu haabit can abi zubayr can jaabir bn cabdilahi qaal xajajna maca rasuuli lahi sal slam baan xajinay fanaxarnaa albaciira can sabca toddoba qof baan ka gowracnay walbaqarata can sabca marka udxiyada iyo hadiyada iyo caqiiqada walqalka iyo arrimahaasoo dhan waa neefneefka geela waa lagu shirgoobi karaa waxadaanii moxamed bnu xaatim qaal xadana yaxya bnu saciid can ibni jurayjin qaal akhbarana abu zubayr anahu samica jaabir bn cabdilahi qaal ishtarakna maca nabiy sala allah alay slam fi lxaji xajkii iyo walcumra waxaan ku shirkownay hadyadii markii loo imaaday ilan hadyaha waajibaysa iyo tamatuce faman tamataca min cumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi kullu sabcatin toddobadii qofba fii badana neefgeela xudaybiyana sidaasay ahayd oo cumro keligeed ahayd faqaala rajulu lijaabir nin baa jaabir ku yidhi ayashtariku fi lbadanati ah, ayushtaraku ma la wadaagi fi lbadana neefka badanada maa yushtaraku sida loogu wadaagi fi ljazuuri neefka jazuurka ah maxay kale yihiin badane iyo jazuur waa isku mid qaala wuxuu yidhi maa hiya ila min albudni maa hiya jazuurku ma aha ilaa hiya min albudni bay ka mid tahay badanadana geela la yihahdo lodana waa la iskaga idlaaqaa licidami badaniha badankeeda iyo hilibkeeda badan darteed ba loogu magacaabay marka laakiin waxay dhihi jireen albudnu markii ay asal loo noqdo neefka marka horeba xaajiga uu kala yimaado miiqaadka u horraysa markuu xarmanayo xajkaba neefka uu soo qaado ee hadyada ee xaramka u qaado yaa badana la dhahaa jazuurkana waa markii uu taxallulayo xoolahan gowracayo wuxuu meelaha ka soo qabsado oo uu gowracdo yaa jazuur la dhahaa laakiin xukunku waa isku midoo maahiya ilaa min albudnin bay ka mid tahay wa xadara jaabir alxudaybiya jaabir ibni cabdilaahi wuxuu ka qayb galay xudaybiya cumradii sanadkii lixaad nabiga halkaa uu ku cumraystay qaala naxarnaa yowmaidin sabciina badana toddobaatan neef oo geelya lo ah badana ah ayaan maalintaa gowracnay oo ku shirkownay ishtaraknaa kula sabcatin toddoba walba fii badanatin ishtarakna kullu sabca toddobadii qof afki badana neef geelay wada gowracdeen toddobaatan neef oo halkii neefoo toddoba qof ay ku shirkoobayaan meeqay noqon ya arbacmiin soo maha afar boqol iyo sagaashan wey halkaa marka kun iyo afar boqol bay saxaabada haayeen kun iyo afarkii boqol toddoba afar boqol iyo sagaashan besa wax ka gowracatay ka gowracatay intii kale waxba ma hayaan haddii waxba ma hayaan qaala waxaddaanii maxamed bnu qala xaddaana maxamed bnu bakrin qala akhbarana ibnu jurayj akhbarana abu zubayr annahu samica jaabir bn cabdillahi yuxadiثu can xajati الnabiy sala اllah alيه waslm xajkii nabiga qaal faamaranaa nabigu wuxuuna amray idaa axlalnaa markaan xalaalowna an nuhdiya inaan hadiye la imaano oo waystamica nafru nafaru koox ay iskugu imaato mina naga mida fi lhadiya neefkii ay toddobadii qofka iskugu imaadaan wadalika xiina amarahu markuu amray weeye an yaxiluu min xajihim markuu nabiga amray inay xalaaloobaan fi hada alxadii xadiikaa soo marray qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana husheym can cabdilmalikin an caطa can jaabir bn cabdilahi qaala kunaa waxaan ahayn natamatacu kuwa tamatuca maca rasuuli lah sal slam bilcumra fanadbaxu lbaqara can sabca toddoba qof baa hal neef roollo ah iyo isla gowracan jireen nashtariku fiiha waana ku shirkoobi jiray qaala xadaana cuثmaan bn abi shayba xadaana yaxya bnu zakariya bn abi zaa'ida can ibni jurayj can abi zubayr can jaabir qaal dabaxa rasuulu lahi sala اlah alay slam wuxuu gowracay can caaishata baqarata yooma naxri caaisha waxaaskiisii ah nabiga calayh الsalaatu wasalaam oo ahayd qaarina radia allahu canha hadiya lagu yeeshay ila way tamatucday markaa wuxuu ka gowracay baqara yowma naxri waan soo marray xadiidka isagoo intaa ka faahfaahsan xadiidkii dheeraae jaabir iyo hayrba in haweenkiisoo idil uu ka gowracay nabiga alai slam neef lo uu ka gowracay can baqara ayib qaala xadaanii maxamed bnu xaatim xadaana maxamed bnu bakrin akhbarana ibnu jurayj xadaanii saciid bnu yaxya alamawi xadaanii abi xadaana ibnu jurayj qaal akhbarani abi suban anhu samca jaabir bnu cabdillahi yaquul naxana rasuul lah wuxuu gowracay sal slam can nisaai haweenkiisiibu hadyadii hadyadii buu ka gowraca oo neefla wa fii xadiidi ibnu bakrin can caaisha baqaratan fii xajatihi baabun wuxuu ku saabsan yahay naxrilbudni geelaasi in la gowraco hadyada ah qiyaaman xaalay taagan tahayoo muqayadah ay lugta horena ee bidixda ana ay u laaban tahay neefkii geelaha istaagga lagu gowrici kow saddex afartii eh, afartii muxuu ahaa iska ilaali geellayda meeshan inaga eh, waxaa iska dhaheen afar lugood arrintaasi ma dhahaan ayagu ma dhahaan labada horena magac bay leeyihiin labada dambena magac bay leeyihiin aye yaa sheegi kara labada lugeeda hore geela maxaa la dhahaa ya ya horaadya horaadya iyo dambeedya soo wada naasihi ya jeeniya jeenyaha waa labada hore sooma labada dambana lugo iska dheh lugo iska dheh waayahay marka labada jeeniya hore labada lugada hore midka bidixda lugta bidixdaa la laabi saas loo laabi saasaa loo dabrayaa xari lagu xidho saddex bay ku taagan tahay marka iyadoo saddex ku taagan baa marka la gawrici intii luqunta la qabto oo saa dhuunta loo waxeeyo ee halkaa dhuunta ay ku dhammaato halkaa godkaa ayaa lagaga dhufanaya iyadoo taagan ah. aayaddii qur-aankeed maxay ahayd sawaafa mhm. ah, fadkur isma allahi calayha sawaafadii weyaan sawaafa iyadoo safar saddex taagan saddex ku taagan ayaa la gowracayaa dayib marka xoogga iyo kartida ay lahaayeen bay tusaysaa xoogga iyo kartida iyo tababarka ay lahaayeen ilaa maanta waa yar qof sidaa yeelaya waa yar hal neef oo geela qurbac yar oo la rabo in la gowraco waxa qaylo ka bixi dadka waad aragtay dhawaaq ka bixi isku imaadka ka imaan horta waa la fadhiisin fadhiisintiisii baa waxaa ku qaadanaysaa shaqo aadu culus sida hadba nin adba geesaha looga ordaayo haddii la fadhiisiyana gawricii iyo qaba iyo seenta qaba iyo luqunta jiib markaa iyadoo taagan bay gawrici jireen xadaana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana khaalid bn cabdilaah can yunas can ziyaad bni jubayr ana bna cumara ataa calaa rajul ibnu cumar baa nin buu u yimid wa huwa yanxaru badanatahu neefkii geelaha gowracaya baarinka xaalay fadhido ayadoo fadhido barraaqduu gowracaya faqaala wuxuu yidhi ibcaha siidaa qiyaaman xaalay taagan tahay muqayadatan lugna laga xidhay jeeniga hore laga xidhay gowrac sunnata nabiyikum sala allah alay waslam sunata nabiyikum nabigiinna sala alla alay slam sunnadiisii sidaasay ahayd qur-aankana uu tilmaamay baabu istixbaabi bacdi alhadi hadyada in la diro waa sunno ila alxarami xaramka loo diro liman qof ayaa diri laa yuriidu dihaaba inuu taga aan rabin binafsihi naftiisa qofka inuu xaj aada ama cumro aada aan rabin xujayda wuxuu raacin karaa hadiyo u dhihi karaa war iga gaadhsiiya xaramka iyo masaakiinta xaramka xoolahan dadkii hore lugaynta lugta ku tagi jiray waa loo dhiibi karaa haddii aad tiraahdo meelaha sixdiyada intaad xoolo gado ka iibsan deen xaramka khaarij alxaram meel ka baxsan xaramka deena xaramka ge ayada oo hadiye ood niyaabatan cani iyo adoo wakiiliga ah ayadana waa jirtaa hadda laftirkeeda xujaydu dad wuu kala oo wakiilla ah ayay lacagta iskaga dhiibaanoo dhahan iga gowrac istixbaab marka in hadiyada la sii dirana way bannaan tahay wa istixbaabi taqliidihi hadiyadaas la dirayo in ku loo xidho ayaa wanaagsan oo calaamo lagu garanayo inay xoolihii xaramka yihiin in luqunta loo geliyo qalaa'idaasi wa fatli alqalaa'idi kuushii loo xidhi lahaana in la sooho xadhiggeedii oo xilmi iska saaro wa anna baacidahu qofka diraaya markaa eehyada diray ee gurigiisa iyo reerkiisa ku haray laa yasiiru noqon mahayo muxrima qof muxrima oo waxaa xaajiga ka xaaraantaaba adnakaa xaaraana la dhihi maayo ilaa xajka laga bogee qof caadi oo xalaala buu noqon walaa yaxrumu calayhi shayin wax xaaraan ka noqon ma jirto bidalika bisababi dalika hadyadaa uu diray darteed waxba maaragtay xaaraan kuma noqonayo waa masalo jamhuuru saxaaba iyo ibnu cabaas ay isku hayaan ibnu cabaas baa wuxuu dhihi jiray haddaad hadyad dirto hadyadaa iyadaa ah inta xilligii la gowracayo laga gaaro yowma naxri waa inaadan u dhowaanin wixii xaaji laga reebay ayuu dhihi jiray oo timahaada aana xiirin cidyahaada aana jarin baraafuun aana ismarinin haweenkaada u dhowaanin arrimahaasuu dhihi jiray ibnu cabaas radi allahu canhu marka wuxuuna deliishan jiray qowluhu tacaala walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla timihiinaa xirina ilaa hadyada meesheeda ay ka gaadho laakiin saxaabada inteeda kale ibnu caaisha si gaara u radin doontee waxaa weye arrintaasi waa xaaji hadyadiisi wadaa laga hadlayaa xaaji hadyadiisa wada waxaa laleeyahay timahaada ha xiirin ilaa gawricii aad ka gaadho oo xoolihii laga gowraco maalintaas taxallul awal ay bilaaban kadibna taxallulhaani baa ka dambeeya xaaji howlihiisa wata wey ee nin gurigiisa joogo waddan kale looga soo tegey hadyadiisa inay dhegta u taagnaato la yidhaahdo ma la gowracay taa ayadaa hadyigii nabiga ma aha ficilkii nabiga calayh salaam bay marka keeni doonaa nabigo intuu hadyad diray madiine iskaga hadhay sala allah alay wasalam xujaydiina u dhiibay hadyadiisii wax ka xaaraam noqdayn uusan jirin oo xujayda ka xaaraama xadana yaya bnu yaya wmuxamed bn rmxan qaala abarana lay xadana qtayb bn saciid xadana leyt can ibni hisham can curwa bn zubayr wcamra bint cabdiraxmaan ana caaisha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu ahaa yuhdii kii hadyo dira min almadiinati buu hadye ka diri jiray faaftilu waxaan soo hijiray qalaa'ida hadyihi nabiga hadyadiisii kuushii lagu xidhi lahaa uma laa yjtanibu shaya waxba kama fogaan jirin nabigu calayh salaam oo mima yajtanibu lmuxrimu qofka muxrimka wuxuu ka fogaadaa huna waxaa iskhilaafsan meeshan alhadyu wاludxiya udxiyada ayadu qofka inuu xoolo udxiyaa gowracda rabo maalinta ciidda ah ciiduladxada inuu gowraca niyaysan bishii dilxija hadday u bilato timihiisa iyo cidiyihiisa iyo jidhkiisa waxba inuu ka gooya lama ogolo yuuna ka gooynin baa soo aroortay nahyigaas yuuna ka gooynin ayaa soo aroortay ilaa uu ka gowraco neefka udxiyadaa uu niyeysnaa laakiin hadiyada xaramka loo diraada way khilaafsan tahay iyadu halkaas marka farqiba udhexeeya hadyada iyo udxiyada وxadثnي xرmل بن يحyى أخبرna بن وهب أخبرnي يuنس عن شهاب بhda الإسلام مثله قال وxadثnah سعيد بن منصور وزهير بن حرب qala xadaana sufyaan can zuhri can curwa can caaisha can nabiy sal اllah alayh wali wasalam waxadaana saciid bn mansuur wkhalaf bn hishaam qutayb bn saciidin qaluu xabarana axmed bn zayd can hishaam bn curwata can abiih can caaisha qaalat caaisha waxay tidhi um lmuminiin radi allahu canha kaanii anduru ilay waxaad mooddaa inaan is arkow amminka qiso dhacday ayay dib isku xasuusanaysaa waxay tihi kaanii anduru ilay inaan is arkaadi mooddaa aftilu anigoo soo haya qalaa'ida hadyi rasuuli illaah nabiga calayh salaam hadiyadiisii kuu sheegay binaxwihi xadiidka wax lamida ah. anoo soo hayaan xasuustaabay tiri anoo xasuusanaya waagi dambe ka sheekanaysaa radia allahu canha marka haweenaydu ninkeeda inay u khidmayso shaqada reerka wax ka qabato ay u kaalmayso garab u noqoto waa laga qaadanaya xadiidka qala waxadaana saciid bnu mansuur xadaana sufyaan can cabdiraxmaan bn alqaasim can abiihi qaal samictu caaishata taquul kuntu waxaan aha aftilu tii sohda qalaa hadyi rasuuli illaah nabiga calayhi salaatu wasalaam kuushii ahdadiisii kuushii loo xidhaayey biyadaya labadada gacmada hateene kuwana gacmahan ku soohi jiray soohid baa la dhaha xadhiga ah. uma laa yactazilu kama fogaan jirin rasuulka calayhi salaam shayan wax walaa yatrukuhu kamana tegi jira xaajigii hadyada wada asaga ilaa uu ka gowraco timaha ma xihanaayo cidyaha ma jaranaayo dhar bukiida ma xidhanaayo madaxa ma dadaayo baraafuuna isma marinayo waxaasoo dhan buu wataa hadyada ila laga gowra xataa yabluqa alhadyu maxilla laakiin qofkii ka haray ee madiina ciddiisa ku haray ma saasaa maya waa ka caaisha xadiid kale keentay waxadaana cabdulaahi bnu maslamata bnu qacnab xaddaana aflax can ilqaasim can caaisha qaal qaalat waxay tihi fataltu qalaa'ida budni rasuuliillaah hadyadii nabiga calayh salaam u diray qalaa'ideeda anaa sohabiyadaya gacmahayga uma ashcarahaa markaasuu nabigu hadyadii uu diraayay buu summaday ishcaarku waa kuruska midigta ah ayaa neefka geela laga saraayaa dhiig baa ka soo diriqaya yar ma aha wax weyn oo nabar gaadhsiin ma ahee sarma yar weyn dhiiggaasa waxaa la marinaya kuushii luqunta loo gelinaya waaska sumad iyo calaamad iyo raad lagu garanayo xoolahan xaramka inay ku socdaan waqalladahaa markaasuu luqunta u suray kuushii iyo muxuu ahaa kaba iyo waxsaasoo kalea ah. uma bacaa biha ila lbeyt beytku u diray nabiga calayh salaam aabbaheed abubakar buu raaciyey abubakar baa sanadkii sagaalaad wey oo nabiga calayh salaam xajka uunan raacin abubakar baa hogaaminayey wa aqaama bilmadiina magaalada madiinuu ku nagaaday famaa xaruma calayhi shayun waxba xaaraan kama aheen nabiga kaana lahu xillaa wixii xalaasha marka hore buu ahaa hadiyadaas uu diray darteed xaaraan ogama noqonin qaala waxadaana cali bnu xujri sacdiy wayacquub ibnu ibraahim adawraqiy qaala ibnu xujr wuxuu yidhi xadaana ismaaciil bn ibraahim can ayuub can ilqaasim waabi qilaabata can caaisha radi allahu canha qaala kaana rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu ahaa yabcau bilhadyi buu diri jiray aftiruu markaasa ana soo hijiray qalaa'idaha ha kuu sheegi biyada iyo gacmahayga labada uma laa yumsiku can shayin waxba kama istaagi jirin laa yumsiku canhu xalaal qofka xalaasha waxa uuna ka istaagin kama istaagi jirin xalaal ilan weeyaan oo muxrim may aheen waxaddaana moxamed bn muana xaddaana xusein bn xasan qaala xaddaana ibnu cawn can alqaasim can um lmuminiin qaalat ana fataltu anaa soohay tilka alqalaa'id kuulahaas anaa soohay min cihinin baan ka soohay cudbi iyo suuf waxaad tidhaahdaba kaana cindana agtaanada yaalay baa xarka ka soo hay oo calaamaha luqunta lagu xidhi rabo fa asbaxa fiinaa rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu waa bariistay dhexdaannada xalaala asagoo sidiisi iska ah asagoo sidiisi oo xalaal ah oo yaatii la imaanaya maa yaati alxalaal dadka aan xaj ku jirin ee xalaasha ah say oola imaadaan iyo waxay la imaadaan min ahli reerkiisa ow amase yaati maa yaati arajulu min ahli reerkiisa wuxuu kala imaado sidaa caadigaa buu iska ahaa waxaddaanaa zuhayr bnu xarbi qaal xaddaanaa jariir can mansuur can ibraahim can aswad can caaisha qaalat waxay tihi laqad ra'aytunii waxaan isgarab aftilu anoo soohay alqalaa'ida kuusha lihadyi rasuulillaah hadyadii nabiga calayh salaam min alqanami mar buu nabigu ari diray oo yidhi arigaa xaramkaa la gaadhsiiyo oo masaakiinta xaramkaa loo gowraco fayabcau bihi waa diri jiray uma yuqiimu fiinaa xalaala dhaxdaanaduu ku nagaan jira isagoo xalaala marka ishcaarka iyo qalaa'idda ishcaarka geelaya looda wey amaa arigu luqunta waxbaa lagu xidhaaya laakiin lama jeexayo lianna waa tabartiisa intaasaba laga yaaba inuu sababsadaba intaasa laga inuu sababsado u dhinto xadana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba abu qurayb qaala yaxya ahbarana waqaala akharani xadana abu mucaawiya can acmash can ibraahim can aswad can caaisha qaalat rubamaa fataltu waxaa dhici jirtay ama rubamaa kaiiran in badan yan fataltu lqalaa'ida soohay bihadyi rasuulillaah nabiga hadyadiisa calayh salaam fayuqallidu hadyah hadyadiisii buu luqunta ugu xidhi jiray xaraggii maftuulkahaa uma yabcau bihi waa diri jiray xagga ay xaramka uma yuqiimu isagana magaalada madiina ku hadhay laa yajtanibu shaya asagoo waxba aan ka fogaanaynin mima yajtanibu lmuxrimu muxrimka hadyadiisa wata waxa uu ka fogaanayo nabiga kamuuna fogaanaynin lannahu muxrim maehe muxrim maaho xaj iyo cumro midna kuma jiro gurigiisii buu joogaa madiina madiinana ma aha meesha loo xajiya loo xarmado ma aha acmaasha xajka ka mid ma aha xujayada qaar baa waxay u maleeyaan haddii xajka la tago ilaa wa ilaa madiinana inuu xajka ka mid yahay madiina nusuga iyo acmaasha xajka ka mid maaha acmaasha xajka miiqaadka oo laga xarmado laga niyoodo makoo toos loo tago kacbadii iyo sacyigii hadduu xaj yahayna umuurihii xajka iyo waddadiisa waa la yaqaanaa mino iyo carafe iyo musdalife iyo jamaraadki waxaan ku soo jirray maalmahan oo idilba oon rajaynayo in si fiican loo bartay insha allah si fiican ma barteen hadda maanta haddaad tagtaan xajka oo nana sii daayo seetihiin tihiin xaalkiina ya ya howlihiina ma hagaajisan kartaan marka insha allahu de waxay naga maan ninkan xaj aadan waxaa ka maqan tajribadii iyo mumaarasadii iyo camaligii baa ka maqan laakiin marka lagu dhawo meesha hebleegood waad fahmi sida wax u kala horeeyana waad garanaysaa alxamdu lilah xajku waa camal shaaqa culus fi mara hal mar buu ilahi waajibiyey marka in la barto waa muhim dadka xujaynaya ee baxaaya ee muslimiinta ee khayrdoonka ah ee dhaqaale iyo nafla bixinayana in la wacyigeliyo oo ducaadda iyo dalabatulcilmigu intayna bixin dadka ay koors iyo siminaaro ay ka bixiyaan oo dowlaad loo furo oo iyagoo habaysan oo waxgaranaya la diro taasna waxaa weye waa waajibka saaran ducaadda iyo culammada iyo dalabatulcilmiga insha allah aawe hadda xadaanaa yaxya binu yaxya abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala yaxya akhbarana waqaala akharani xadaana mucaawiya can acmash can ibraahim can aswad can caaisha qaalat rubama fataltu qalaa'ida lihadyi rasuuli illah fayuqallid nabiga alayh salaam baa xuri jiray hadyahu uma yabcau bihi uma yuqiima laa yajtanib haya mima yajtanib muxrim xadaanaa yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba wabu kurayb qaala yaxya ahbarana mucaawiya can acmash can ibrahim can aswad can caaisha qaalat hadaan rasuulu lahi nabiga alay slam baa hadiye bixiyey maratan ila lbeyti hanaman ari faqalladaha luqunta waa ugu xihay waxadaana isxaaq bn mansuur qala xadana cabdsamad qaala xadaanii abi xadaanii moxamed bnu juxaada can alxakam ibni cutayba can ibrahim bn naqaci can aswad bn yaziid can caaisha radi allah canha qaalat kunaa nuqallidu shaa ariga xataa luquntaana ugu xidhi jirray calaamo lagu garto fa nursilu biha waan diri jirray warasuulullaahi sala alla alay sl nabiguna xalaalun xalaal yahayoo lam yaxrumuuna ka xaraam noqonin alayhi xaggiisa minhu alayhi nabiga korkiisa minhu xaggiisa shayan waxba uuna ka xaraam noqonin xadadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can cabdillaahi bn abi bakr can camra binti cabdiraxmaan ibni ascad bni zuraarah qaalad waxay tii annaha akhbarathu ana ibnu ziyaadin kataba ilaa caaisha wuxuu u qoray ibnu ziyaad sida xooga badan waa ziyaad ibnu abihi ziyaad bin abi sufyaan halka waa la isku haystaa ibnu ziyaadkaas waa ziyaad ibnu abihi ninkii la dhihi jiray ee magaciisa laqabkiisa ziyaad bin abi sufyaana akhuu mucaawiya mar dambe walaalka looga dhigay ayay qaar leeyihiin culamadu qaar baa saa qabta kataba ilaa u qoray wuxuu yidhi ana cabdallaahi bnu cabbaas caaishaay radia allaahu canha cabdullaahi bnu cabbaas radia allaahu canhu canhuna qaala wuxuu yidhi man ahdaa hadyan ninkii hadyo dira xaruma calayh waxaa ka xaaraama maa yaxrumu cala alxaaji xaajiga waxaa ka xaaraama yaa ka xaaraama bay yuu ibnu cabbaas xataa yunxar alhadyu ilaa hadyada laga gowraco wixii xaaji ka xaaraamahaa ee loo diiday baa sigana loo diidaya walow ciddiisa baa iskaga hadheen ibnu cabbaas saasuu qabaa waqad bacadtu bihadyi anna hadyaan diray maxaan sameeyaa faktubii ilaya ii soo jawaab oo ii soo qor haa biamrika wixii aad amarahood aaminsantahaad qabto amarkaada iyo masalada fiqigeeda ii soo qor qaalat camra waxay tihi faqaalat caaisha waxay tidhi laysa kamaa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas siduu sheegay sax maaha ana fataltu qalaa'idii ana fataltu anaa soo ahay qalaa'ida hadyi rasuulillaah rasuulka hadyadiisa kuulaheedii biyadaya labadeeda gacmood baan ku soo ahay uma qalladahaa waxaa la baashiray rasuululahi sal slam biyadihi gacantiisu ogu xidhay uma bacaa luqunta ogu xidhay gacanta nabiga calayi salam isagoo la baashiraya uma bacaa bihaa hadyadaasoo kuusheedii calaamadeeda loo sameeyey wuxuu raaciyey maca abi aabbahi abubakar falam yaxrum calaa rasuuli illaah nabiga calayhi salaam xaaraamkama noqonin shayun wax axallahu allahu lahu ilahay u xalaaleeyey xataa nuxila alhadyu ilaa hadyadii laga gowracay waxaddaana saciid bnu mansuur xaddaana hushaym akhbarana ismaaciil bn abi khaalid can shacbi can masruuq qaal samictu caaishata wa huwa min waraa'i alxijaab xijaabka gadaashiisa waxaan ka maqlay tusafiqu ayadoo sacbaha isku garaaxaysa wa taquulu leh markii la yidhi ibnu cabbaas baa sidaa qaba xoolaha haddaad darto xaramka sida xaaji oo kalead u ekaani warkaa asagaa ah ayadoo ka yaaban oo la tacajubaysay sacbaha isku garaacday waxay tidhi kuntu aftilu anaaba ahaatii soo hijirtay qalaa'idda hadiyi rasuulillaah hadiyada nabiga xarkihii lagu xidhay biyadaya gacmahaygaan ku soo ahay uma yabcau biha waa diri jiray wamaa yumsiku can shay waxuu ka joogayna ma jirto oo mimaa yumsiku canhu lmuxrim qofka muxrimka wuxuu ka istaagaa ama iska ilaaliya ka hadhaa xataa yunxara hadyuhu xataa yunxara ilaa laga gowraco hadyahu hadyadiis muxrimka waxa uu iska ilaaliya ilaa hadyada laga gowraco nabiga iskama ilaalinayn lannu xalaal weeye muxrim ma aha hadyaan dirayna waxba kaa xarimi mayso waxadaana muxamed bn muana qaala xadaana cabdulwahaab athaqafiy bn cabdilmajiid qala xadaana daawuud bn abi hindin xa وxadaثna ibn numayr xadaثna abi xadaثna zakariya bn abi zaa'ida kilahuma can الshacbiy caamir bn sharaxiil الshacbi can masruuq bn اlأjdac abu caaisha can caaisha um اlmuminiina radi allahu canha bimilihi can الnabiyi salى اllah عalيh wali wslam allah aclam biاllahi towfiiq sal اllah wslm عlى nabina mxamed